أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waxaynu weli ku jirnaa ikhwaani taxanaheennii qisooyinkii nebiga sala allahu calayh waaalih wasalam uu inooga qisooday umamkii tegey qisadan aynu maanta wax ka tilmaamaynaa waxa ay ku soo aroortay bukhaari iyo muslim min xadiisi abi hurairata radia allahu canh cuwaankeedu wuxuu noqon karaa ibtilaa'un limubtaliin ibtilaaءun limubtaliin imtixaan la marinayo dad marka horeba imtixaannaa dad marka horeba ibtilaysnaa oo imtixaan ku jiray ayaa haddana mid kale la marinaya macnaheedu waa maxay waxay ku ibtilaysnaayeen dhibaato ayay ku ibtilaysnaayeen iyo mashaakil markaasaa waxaa lagu imtixaamayaa nicmo waayo ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu inoo sheegay noloshu guud ahaanba waa imtixaan huwa aladii khalaqa almowta waalxayaa liyabluwakum ayukum axsanu camala noloshan layna keenay gebigeeda waa laynagu imtixaamaya waxaa la eegayaa keebaa camalkiisu wacanyay oo tubta iyo marinka saxdaa qaadaya iyo keebaa ka leexanaya la eegaya qaabka laynoo imtixaamayana aayad kale ayaa xustayoo rabbi waxa uu leeyahay wanabluukum bishari wاlkhayri fitna wa ilayna turjacuun waxaa laydinku imtixaamayaa khayrka iyo barhaadhaha waa imtixaan sharka iyo balaayada iyo rafaadka iyo inkaaruuna iyaguna waa imtixaan kale labada waa imtixaan marka nimankan xadiisku uu ka warramayaa marka hore waxay ku imtixaaman yihiin dhibaato dhibaatadaa laga faydaya kadibna waxaa la eegayaa bal waxay sameeyaan qofka muslimka ahina labada xaalada wuxuu u haystaa wuxuu ku isticmaalayey iyo wuxuu samaynayey ilaahay baa waafajiyey ina alinsaana khuliqa haluuca idaa massahu sharu jasuuca wa idaa masahu alkhayru manuuca ila almusalliin rabbi markuu gaalada ka warramayay waxa uu yidhi insaanka kaafirka ahi waa haluuc sina kuma roona maalinka dhibaato la taabsiiyo wuu qaracmayaa wuu muraar dilaacayaa wuu isbedelayaa maalinta wanaag la taabsiiyena wuu ku bakaylayaa wuu ku kibrayaa qayrkiibuu u diidayaa wahaakada ila almusalliin dadka laakiin musalliinta ee ahlu iimaanka ahi sidaa maaha waayo laba cibaaday haystaanoo cibaadatu saraa marka ay barwaaqa timaaddo shukri bay alla uga caabudaan ilaahay waa u mahadnaqaan markay dhibaata timaadana sabir bay alla ku caabudaan waatuu cumar ibnu khadaab lahaa low kaana low kaana asabru waashukru raaxilataan maa baalaytu biayihimaa arkab haddii sabirka iyo shukrigu laba awryiin maan kala jeclaadeenkaan fuulaayo macnaha labaduba alla ii dhowaynaya waxaanay ku qotomaa hadalkaa cumar xadiiska bukhaariiyo muslim cajaban liamri اlmu'min ina amrahu kullahu lahu khayr walaysa dalika liaxadi ila lilmu'min in asaabathu saraau shakar fa fakaana khayran lah wain asaabathu daraau sabr fakaana khayran lah xadiisku waxa uu leeyahay qofka muuminkaa arrinkiisu waa cajiib muuminku arrinkiisa ka xiisagoyn maysid seen looga xiisagoynayn arrinkiisoo dhan baaba khayra oo sidee khayr u tahay maalinka wanaag ku yimaado wuu mahadnaqaya khayr bay u noqonaysaa alle u dhowaynaysaa maalintay dhibaata ku timaaddo wuu sabrayaa khayr bay u noqonaysaa alluu dhowaanayaa macnaha ma kala jecla isagu adduunku iyo xaaladdu iyo noloshu kolba dhinacay dhigto dhinacan hadday dhigto uu yaqaano si uula dhaqmayo dhinacan kale hadday dhigto wejigan hadday ula timaado weji walba waa la baray siduu ula dhaqmaayo weji walba waa la baray siduu ula dhaqmayo walihaada bay culimmadu isweydiiyaan oo aada uga doodaan ayuhumaa afdal alfaqiiru asaabir waalghaniyu shaakir waxay isweydiiyaan nin qaniya oo ilaahay xoolo siiyey oo mahadnaqaya oo dariiqii islaamka ku bixinaya iyo mid faqiiroo sabrayo ku kalsoonoo ilaahay ogoloo aaminsan keebaa fadli badan oy aada uga doodan qoloba wax idhaahdaan qaar yidhahdaan kan xoolaha bixinaya dee islaamka u gargaaraya qaarna mee dee kan sabraya beerka dhulka ku haya haddana alxamdulilah haya almuhim shaykhulislaam leeyahay mid walbaaba fii baabihi buu afdal noqonaya intaa haddaynu hordhac kaga nimaadno waxau nebigeenna kariimkii leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh inna alaaata min bani israa'iila abrasa wa aqraca wa acma araada allahu an yabtaliyahum fabacaa ilayhim malakan calaa suurati insiy ilaahay subxaanah wa tacaala saddex reer bani israa'iila oo midi marka hore baras qabay baras midna uu aqrac yahay oo bilaatime yahay midna uu indhala yahay ayuu damca inuu jirrabo dib baa loo imtixaamaya macnaa waa saynu leenahay marka horeba u imtixaanaaye kani waa abrasoo jidhkii iyo midabkii quruxda badnaa waa doorsoomeenoo waa kanoo dadkiiba uu ka yar uu ka yar buudsan yahay wuu og yahay in balaaya asiibtay midna waa aqraco waa timalaawe timaba leh umabay soo bixin intaa dadku feedhanayaanee shallaysanayaane garhfeedha iyo dhaashiyayaan isagoo xaggaaba u dhaqaaqi maayo midhtina laguma oga waa ka saddexaada waa acmaa windha la'ye isna waa damoo waxaa nolosha isdhex qaadaya waxba ka arki maayo imtixaankaa horay ku jireen haddana dib baa loo imtixaamayaa ilaahay malag buu u diray markaasaa malagii wuxuu iska dhig malagii aadamu iska dhigay kii abraska ahaa buu tegey baraska qabay wuxuu uhi ayu shayin axabu ilay wax la sheega maxaad u jeceshahay wad garanaysaayoo dee nima meesha bogtaa isagay belbashaayo halka kuugu wey waad garanaysa halka ugu dareene lagaa hayo deetan ninkii wax kale muu ku warwareegina wuxuu yidhi lownun xasan wa jildun xasan allah yucaafiina wuxuu ihi midab wanaagsan iyo diir wacan wayadhaba cani aladii qadaraniya annaas oo uu iga tago waxaan dadku igu quursadeen quursi baan ku jiraa waa la iska kay durkinaya salaantaydaa laga warwareegaya bal inaan dadka ku soo dhex noqdo ta iigu weyni waa taa ilaa waa nin malag ilaahay soo diraye famasaxahu gacantuusaa u mariyey fadahaba canhu maa yajid wuxuu mar keliya is arkay isagoo diirkiina uu okay yahay midabkiisuna kaale arag yahay oo ummaddiisii ku dhex jira ayuus arkay alxamdu lilaah markaasaa su-aal kale lagu celiyey dhibaatadii way ka tagtay ogow laakiin ogow waa bini aadan oo markaa dhibaatada ka tagto haddana dhibaato kale aad samaysmaysa markay midig aad ka bogsato mid labaad baa kuu muuqanaysa waayo waa adduun oo kala dhimanye wuxuu idhi ayulmaali axabbi ilayk kolley maal baa kuu darane maal maxaad ugu jeceshahay xoolo markii hore cudur iyo waxa hayey iyo faqri wuxuu idhi maalla waxaan ugu jecelayaa alibil geel baan ugu jecelay deetana fa ucdiya naaqatan cusharaa waxaa la siiyey hal toban bilood goosatay oo wax yaray u harhsan yahay laba bilood u harhsan yihin baa la siiyey markaasaa lagu yihi baaraka allaahu laka fiiha allah ha barakeeyo ducadii malaga khalaas halkaasuu ninkii oo xoolo leh oo qurux badan baa ummadda dhinac degey haddana malaga waa dhaqaaqay wuxuu u tegey alaqrac kii buu u wuxuu uhi ayu shayin axabu ilayk wax la sheega maxaad ugu jeceshahay ma warwareegaya wuxuu idhi shacrun xasan timaan ugu jecelahay inaan bal waxoogay timahaygan iyo aan shalleeyo oo aan muraayadda isku daawado oo dadka aan ka mid noqdo waaye wayadhaba cani aladii qadaranii annaas oo waxaan dadku igu quursadeen ay iga durkayaan aan tago macnaha ninkan tin la weligiiba timooma soo bixin waa aqrac waaye deetana markii uu masaxay saasuu u taabtay khalaas timo fiican baaba u soo booday markaasaa wuxuu u raaciyey ayulmaali axabu ilayk oo wax ah. maal maxaad ugu jeceshahay markaasuu yidhi albaqar lo' baan u jecelay fa ucdiya baqaratan xaamilan waxaa la siiyey neef lo' ah oo ridman baa la siiyey markaasaa waxaa loogu daray baaraka allaahu laka fiha ilaahay ha kuu barakeeyo malagii waa dhaqaaqay haddana wuxuu ku sii socdaa kuma kii indhaha la'aa kiina waa u tago wuxuu ku yidhi war waa sidee ayu shayin axabu ilayk maxaad wax ugu jeceshahay wuxuu idhi an yarudda allaahu ilaya basarii in ilaahay ii soo celiyo indhahayga fa ubsira bihi annaas waan dadka iyo khalqiga ku daawadoon ku arko ayaanu jeclahay fa masaxa isna waa masaxay waaba ka arkaya ummaddii urinaya urinayaa wax kasta waa arkaya khalaas cid damboo hagaysay qoladii hagaysa waa iska nasanayaan waa ninkaa xafta haye ee ummadda ka mid ah markaasaa lagu yidhi isagiina ayulmaali axabu ilayk xoolana maxaad ugu jeceshahay markaasuu yidhi alghanam ari baan ugu jecelahay fa ucdiya shaatan waalidan waxaa la siiyey neef adhiya oo iyaduna dhalaysa ayaa la siiyey fa antaja haadayni wawallada haada labadaasina way ka dhashadeen oo geelii iyo loodii waa u dhashay kanna neefkii adhigaha ah waa u dhalay haye fa kaana lihaada waadi min alibil walihaada waadi min albaqar walihaada waadi min alghanam waa wax ilaahay barakaynaye muddo yar bay ku tarmeen kanna tog dhan oo geeluu yeeshay horweyn kadin dhan oo dareeraya kanna lo fara badan baa u dareeraysa kanna adhi fara weyn baa u dareeraya iyagoo xaalad cajiiba ah ku jira oo ilaahay subxaanah wa tacaala u saciida oo muuqaalkoodina uu oka yahay xoolahoodina ay buuxaan ayaa imtixaanka waxaa ku bilaabmaya qaybtii kale macnaha waa kan ummaddii ka mid noqday bal waxaa la eegayaa inay ilaahay u mahadnaqaan masaakiinta iyo dad jilecsan u naxaan taariikhdoodii xasuustaan iyo intay taariikhdii ilaabaan inay weji kale la soo baxaan waa la eegayaa ilaahay subxaana wa tacaala awooddiisu waa cajiib malagii baa waxaa laga dhigay qof baras leh nin baras leh oo faqiirah oo hayla xun oo xaaladiisa aad la fajacayso ayaa laga soo dhigay deetana uu socdaa wuxuu u yimi ninkii marka hore baraska lahaa buu yimi marka muxuu ku yidhi rajulun miskiin ay ana rajulun miskiin nin waxaan miskiin oo jilecsan qad inqadacad bi alxibaalu fii safari socotaan ahaayo xadhkiina waa i go-een saxaydii wax walbaaba way go-een falaa balaaqa liya alyowma ilaa billaahi uma bika waxaan ahay qof socoto ahoo xadhkihii oo dhan waa i go-een cidla ceebsilaan taaganay haye ilaahay subxaana wa tacaala un baan ku baxsanaya ku meel gaadhaya ilaahay kadibna adiga xataa wuxuu fahansan yahay ila waa malage wuxuu garanayaa sida saxdaa ee loogu dhawaaqo markaad wax sheegayso markaad doonaysa inaad tidhahdo ilaahay iyo cid kale doonayso isku ladho iyada waad ka ilaalinaysa waxaad leedahay ilaahay baa arrinkaa qaban kara intaa ka bacdina ciddaa intaa ka bacdi waa inaad suma isticmaashaa ama haddaad iyo israaciso shirkul alfaad baa kugu dhacaya ilaahiya adigu maan maanta kugu baxsan karaa ilaahiya adigaan wax ku soo mooday ilaahiya idinkuun waxa weeyaan waa shirki sax ilaahay inta kadibna waxa weeye ciddaas sidaa markuu yidhi wuxuu ku yidhi as'aluka baleeg waxbuu dareensiinaya as'aluka biladii acdaaka allowna alxasan waaljilda alxasan waalmaala baciiran ataballaqu calayhi fii safari ilaaha ku siiyey quruxda badan iyo midabkaa wacan iyo xoolaha awr ama qaalin aan reerkaygu ku gaadho ilaahay dartiigu sii wali waxaas u dareensiinaya jidhkaa iyo bal inuu taarikhdiisii inuun maskaxa ugu noqdo u yidhahdo waa runtaa waan soo maray tan uu marayo ma dhicin ninkii wuxuu af labadii ku yidhi alxuquuqu kasiira aniyo duruuftu waa badan tahay dadku intaa waa socdaan qaadhaa maduciiday ka badan yihiin afar kaa horreeyaan wax siiyey dee waa dabadaa lays haystaa dee keligaa ma tiidee raalle ahaw alxuquuqu waa hadallada maanta faraha badan duruuftu waa badan tahay waa laysdaba socdaa aakhiru zamaan baynu joognaa waa haakada wixii la akhriyi jire la shubi jiray buu shubay hadda markuu ilahay weydiisanayo duruuf kasiira odhan maayo wuxuu odhaya ilaahay ow u barya marka isaga wax la weydiisana wuxuu odhaya alxuquuqu kasiira waa mid haadaan laga tuurayo aduu ninkii waa cudurdaarta waxaa ka sii danan xaaladdan kale u marayo ila malagu nin xooladoona ma ahayna waa malag ilaahay wuxuu ku yidhi kaanii acrifuka horni inaan ku yar garanayaad moodaaye miyaanad horta miyaanan ku saxayn miyaanad ahayn ninkii baraska qabay ee xanuunsanayay ee baahnaaye saboolka ahaaye caydha ahaaye cidlada taagna meed ahayn ma waad aldantay qof kalaad sheegaysa aniga maaha subxaan allah may may may haygu qaldame buu yihi inamaa wariftu lmaala kaabiran can kaabir anuu xoolahan ilaa ab ilaa jad way soo taxnaayeen reerkaygu busaarad weligood may arag subxaan allah ilaa been buu ku dhardhaaray bakhaylnimadii been buu ku daray dabeetana wuxuu malaygay ku yidhi in kunta kaadiban fasayaraka allaahu ilaa maa kunta haddaad been sheegayso been kaa tahay xaalkaagii alla kugu celiyo u ka dhaqaajiye mise waaba waaba isagoo xaaladdii ku sugan barastina waa ee xoole ma jiraan khalas cidlaa buu taagan yahi waa kaasi imtixaankii waa uu ku dhacay waaye sababku ugu dhacayna waa idiin muuqataa malagii haddana markan waxaa laga dhigay mid bilaa tima ah waxaa lagu bilaabayaa ninkii labaad isagiina waa u tegey wuxuu ku yidhi waxaan ahay nin miskiina oo socoto ah oo dariiqu la go'ay oo bilaa sahay ah ilaaha ku siiyo timaha quruxda badan iyo jidhkaa quruxda badan iyo xoolahaa loda u badan neef baan ku weydiisanayaa ama dibi ama sac aan ku gaadho reerkayagi kan laftiisu ma dhaamo kii hore oo wuxuu ku yidhi alxuquuqu kasiira ardanti iyo duruuftu way badan tahay xaaladda lagu nool yahay miyaanad ogeyn keligaa inaad baahantaad moodaysaa ayuu ku yidhi markaasaa wuxuu ku yidhi war niyo miyaanan ku garanay ninkii sidaa u dhibanaayee timaha la'aayee xoolaha la'aayee xaaladdiisu fanashka ahayd miyaanad ahayn sidhi maya maya maya nin kale ad ii haysataa innamaa waristu lmaala kaabiran can kaabir qof kale ad igu qaldaysaayee anigu nin sidaa weligiiba u qurux badnaa oo sidaa u xoolaysnaa oo odayba oday ka soo dhexleeyey ayaanu ahayn xoolo waaba nagu waa waa waa waa xarudhalan weeye xoolaha yagu wax shalay yimi maaha cajiib deete wuxuu yidhi in kunta kaadiban haddaad run been sheegayso fasayaraka allahu ila maa kunta ilaahay halkaagii ha kugu celiyo hadday been kaa tahay mar keliya wuxuu isarkay isagoo isaguna xaaladiisii hore ku laabtay waxay culimmadu markay tilmaamayaan sheegaan qofkan maxaa keenay inuu nicmada ilaahay ka mahadnaqi waayo innagoo kollay fawaa'idda iyo duruusta ku sheegi doonnaa haddana ta ugu muhiimsan waxa weeye inaanad xasuusanin xaaladaadii hore ka ku xasuusiyana aanad xiisayn oona jeclaan qofka nicmada ilaahay ogoli wuxuu xasuusanya taariikhdii wallaahi beri baan beri baan busaarasanaa maanta waan buuxaa beri baa wallaahi cilmi la'a ah, maanta alxamdulilah baan taagane maalin baan keligay ahaa maantana ubad iyo adduun baan buuxaa wuu xasuusan yahay markaasuu mar walba ku celcelinaya maskaxda inanka yaro maanta cuduudaha buuxsaday wuxuu xasuusan yahay isagoo mujo ah suu odayga iyo islaanta u naxaya ama hadduu maanta unus eego islaantana arko kutuba tukuba seeta waxa weeyaan tan maanta hadduu ku fikiro dee waa cagtuu la dul maraya ore islaantan jilecsan oo waa uu ridaya laakiin hadduu ogaado in isagu jilecsanaan jiray ya wahaakada waxay yidhaahdaan nin baa waxa laga sheegay waxoogay show timihiibaa inta dee nin weyn noqday boo timihii bidaar yeeshayo deetana ina yaru dhalay baa ku yidhi aabo timahaagii maye sau taabtay bu mee timahaagii siu taabtu yidhi de waa kuwan kuwiisi ilan wuxuu ku soo tabcayo timihiisii iyo xooggiisii xaggay mareen ya dee halkan ay ku jiraan ubadkiisana ay ka buuxaan marka waa inuu ogaado xaaladdu qofkani soo maray waa inuu ogaado laakiin qofka nicmada ilaahay aan ogolaynin ma xasuusto mana jecla in la xasuusiyo taa tira war berigeenu iska rafaadsanayn meelaha aynu busaarsanayn ku sidee waxaan aniga maaha malaa kaa sheegayso wuxuuna dad ugu necabiyey ka xasuusiya maadigiis laakiin waxaan arki doonnaa ninka saddexaad ee guulaysanaya wuxuu ku guulaysta balaag waa alacmaa ninkii indhaha la'aa waxa u yimi malagii oo suuraddiisan aadamee kumeelgaadhkaa ayaa la indhatiray suuraddiisii asalka ahayd maaha wuu indhala'yi markaa markaa wuxuu uhi rajulu miskiin oo ibnu sabiil miskiin baanay ibnu sabiil baanay oo socoto waanan indhala ahay dariiqii waa iga go-ay sahaydii ma hayo ilaaha ku siiyey indhaha ee ku fayowsiiyey waxaan kugu weydiisanaya neef adhiya oon ku meel gaadho oon dhulkayga ku gaadho culimmadu waxay idhahdaan ninkani markiisa hore buu ka duwanaa qolada hore may odhanin inu ilaahay xaaladan hanaga saaree quruxii waxbay ku dadaalayeen jildun xasan wa lownun xasan shacrun xasan markood hore hankoodu hawadu maray ninkana wuxuu hi indhuhunaa lay soo celiyo indho qurqurux badan iyo muraayad iyo okiyaale waxbamuu ah dalban laakiin wuxuu yidhi bal inaan indhahaas ii soo noqdaan qanaaco ayuu iska lahaa markii xoolo la weydiiyey midna geel buu isku taaray geel midna lo buu isku taaray amaa kani halkii ugu hoosaysu ka qabsaday marka hore wuu ka duwanaa ari buu yidhi imikana waa ka duwanaanaya deetana muxuu yidhi hadalkaynu socno waa kan qad kuntu acmaa faradda allaahu ilaya basarii walle waa run waan indhala-aan jiray ilaahayna wuxuu ii soo celiyey indhahay hore nin soo xusay miyaa ku arkaysa nin xusay xaaladiisii maya macnaha inagu maanta xaaladaynu ku nool nahay oo innaga ad arkaysa magaalooyinka camirayi ee nabadgelyada ku jirna haddaynu xasuusanno maalintaynu kabna lulayna kabna laalaadinayn hee bahasha garaacdaa lagu daadinayaye ama la waayaba lafteedaba inunbaad mahadnaqi ama ciyaalka intii kacay oo kuwa dhetiska wada xidhanaya ee xaaladooda aan ogeyn maalin baa la gaajooday gaajadaba waxa laga yaabaa in loogama sheekeeyo aanay weligoodba arag laakiin waa in lasoo la yidhaahdo waa duruubta wax walba waa la soo maray maanta waa buuxnaa waa inaynu mahadnaqno wallaahi qad kunnaa marka la arko ummad qaxayso islaam aan lagu digani maanta waxaa dhacda marmar lagu digto oo la dhahda dalkaasi dhibaata ka socota kuwaasi kabna waa lulay kabna hadba sawtii ku soo martay waa inaad mahadnaqdoo tira alxamdu iyagana aad u ducayso wuxuu ku dib ugu laabtay noloshii wuxuu yidhi waa run wallaahi waa nin ilaahayna indhihii waa soo celiyey nin xoolahayga waa kuwa fakud maa shi'ta wadac maa shi'ta intaa doonto qaado intaa doontana ka tag fawallaahi laa ajhaduka calaa shayin taragtahu lyowma maanta shay aad qaadatay kugu canaanan maayo midaad ka tagtana kugu canaanan maaye xoolihii waa kuwaa waa fulow guuli ku dhaweyda ma malag baa lax kaa jiidanaya malag baa adhi u baahan geel lomama baahno lona mama baahna waa la imtixaamayay hadduu odhan laha waa ku kaa xeradii midna kama qaateen laakiin dee imtixaan rabbaaniyay haydo labadanna way ku leedeenoo waa ku khasaareen kana waa ku macaash muxuu ku yidhi amsik calayka maalig xoolahaaga hayso fainama btuliitum waa laydin imtixaamay faqad radia allaahu canka sakhida calaa saaxibayk ilaahay adigana raalli buu kaa noqday oo imtixaanka waad ku soo baxday haye labadiina ilaahay waa u cadhooday weliba xaaladoodu way isbedeshay aduguna xoolahaagii iyo murahaagii waa ay ku camiran yihin ikhwati alacsaa fawaa'id badan ba xadiiska ku jirta waxa ugu horaysa sadaqadiiyo qiimaheeda iyo dadka ducafadaa ah in loo naxo oo loo tudho oo la karaameeyo qalbigoodana aan la jabin yaalla qalbi jabinina markuu cawdo ka caadiysta maaha qofka caadiystee lagu yaqaano isagu waa gaar laakiin miskiinka waa inaan la qalbi jabinin waa in wax la taro xataa qur-aanku wuxuu dadka ku dhaleeceeyey in miskiinka loo aamuso walaa taxaaduuna calaa طacaami اlmiskiin ka aan hayni xataa waa inuu afka ku sadaqadda afka waar soo siiya khasab maaha inaad aamusto haddaaad waxba haynin maalinkaad haysana udhi maalinta kalena hadalka ku caawi waa markaad og tahay inuu miskiin yahay miskiinkuna waa laba waa asaa'il waalmaxruum waa ka wax su-aalanaya ina wareeriye meel walba taagan iyo mid maxruumoo qajilaya ka la doonaya in laga warhayana waa kaa qodobka labaad waxa weeye ataxdiiru in laga digtoonaado min kufraani nicam nicmada in laga kufriyo watargiibu fii shukriha nicmada in laga kufriya maaha waa in lagu mahadnaqo oo la xasuusnaado mar walba xaaladii horeed ku jirtay nicmadana ilaahay subxaanah wa tacaala looga mahadnaqo qodobka saddexaad waxa weeye qubxu lbukli wa damuh bakhaylnimada iyo liidashadeeda iyo inay sababba u noqonayso fii bacdi alxaalaat in xataa nicmadu kaa guurto qodobka kale waxa weeye xataa bakhaylnimadu waxay kugu xambaaraysaa wax la yidhaha been bay kugu xambaaraysaa nimankani beenta xataa waxa ku kalifay inay sheegaan waa dhici kartaa marar badan bakhaylnimada inay ku kaliftay inuu yidhaah hebel baa yimi oo hebel baa yimi oo qaadhe hebel baa lay keenay oo intaasaan ka qayb qaatay oo kanaan bixiyey oo kana been bay noqonaysaa haddii aan u bixin hadduu bixiyena maxay noqonaysaa almanu walaada mana sheega been laba gooro waa u daran tahay kuu heli karana waa inuu siiyo kaanuu helayna waa inuu hadal wanaagsan ku yidhaha qawlun macruufun wamakfira qodobka afraad waxa weeye malaga malaga miyaanay been ku noqonayn markuu leeyahy rajulun miskiin waxay culimmada shuraaxdu leeyihin been ku noqon mayso laba siyaabo ugu noqon mayso mid weeyaane dee ilaahay miskiin buu yahayo ilaahay deeqiisa mar walba u baahan yahy malag iyo malagla-aan baynu wada baahanay antum alfuqaraau ila allah mar kale waxay leeyihin waa tacriid waa sarbeebo kanuu leeyahay waad baahnaan jirtay oo ugu u duurxulaya qodobka shanaad ilaahay awooddiisa uu markiiba shaafiyayo cudurrada musminka ah ee joogtada ah ilbiriqsi baa ilaahay ka dulqaadaya qodobka lixaad maalkoo kuu farabataa laysa daliilan calaa xubi illaahi lak ilaahay jeclaan uu ku jecel yahay xubbu maaha daliile waxay dhici karta inay noqoto xataa imtixaan iyo istidraaj way dhici kartaa se nimankaa ku dhacday qodobka ugu dambeyn kaga baxaynaa waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala dadka muxuu ku xisaabiyaa ma ogaalkuu og yahay ee looxal maxfuudkuu ku xisaabiya mise ficilka daahiru ku xisaabiya ilaahay looxal maxfuudka waxa uga qornaa kan baraska qaba iyo kan aqraaca inaanay imtixaanka ku sabrayn laakiin lagu qaadi maayo ilaa ay sameeyaan tii macnaha ilahay wuxuu kaa og yahay ma kugu qaadayo laakiin marka aada la timaaddo ayaa weliba xataa lagu furayaa baabkii toobada haddaa tooba la iman weydana markaa weeye oo marka laysku qaadayo ilaahay subxaana wa tacaala mar walba kolley waa ina imtixaamaya nolosha imtixaan baynu joognaa kuwa imtixaanka ku guulaysta allah inaga yeelo kuwa imtixaanka ku guulaysta allah inaga yeelo mahadnaqana ina waafajiyo sala allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina moxamed